وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد casirkan casirkii boqol toban iyo labow wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socdee ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaynu ku jirnay baabkii shanaad oo baabulmucaamalaad dhexdaynu maraynay waxaynu joognay alximaa alxima waxaa weeye dhul dadka intiisa badan laga reebo markaa danta guudna loo reebo dhalkaasaa la yidhaahdaa alxima ama waa la feeray ama dadka waa loo reebtay maslaxal caamayna u reebtay alximaa seerkii wey ama sharmadii ama reebidii awalan tacriifuhu tacriifu alximaa ximaa tilmaanteedii waxaw alximaa huwa alardu dhulbaa xime la yihaa almawaan ee dhintay markaasaa tuxmaa la reebay min arracyi daaqid la daaqa fiihaa ardada gudaheeda ayaa dadkii laga reebay liyakfur inuu bato darteed ushaa ama usbuha cawdkeeda inuu bato fatarcahaa ay markaa daaqdo arladii bahaa-imu xoolo khaasatan gaar ahaan eli xoolihii dowladda daaqaysa dhulkaasaa sidiisa xima la yihaa tacriifuhu tacriifu alximaa ximaa tilmaantiisu waxaa wey alximaa huwa alardu dhul wey almuwaatu dhintay waa dhul gacan lagu haynin cidlahna ayaan jirin qolkaasaa tuxmaa la reebaa min arracyi daaqi baa laga reebaa fiiha ardada gudaheeda la daaqo waxaa looga reebayaa liyakfur inuu bato darteeda usbuha cawskeedii inuu bato ka gadaal fatarahaa ay markaa kadib daaqdo bahaa'imu xoolo khaasatan gaaraanadu aba xukmuhu xukmulximaa xukunkiisii laa yajuusu uma banaana liaxadin qof dadka kamida uma banaana an yaxmiya inuu u diido ka reebo dadka min alaraadi dhulalyaal araadigii alcaama guud ahaaneed filmuslimiina uu sugnaatay diraacan dhudhun iyo faagtara wax ka badan inuu dadka ka reeba ma banaana ila alimaam ninka talinaya maahaan idaa kaana hadduu ahaado daalika imaamka naftiisa sababku dhulka dadka uga reebay limaslaxati almuslimiin dadka muslimiina dadka danahooda darteed inuu iga reebo maahaane qofaan isaga ahayn uma banaana laa yajuusu ma banaana liaxadin qofna waxaanan u banaanay an yaxmiya qof inuu reebo min alaraadi dhulalyaal alcaamati guud ahaaneed lilmuslimiina u sugnaatay diraacan hal dhudhun dadka inuu ka reeba mae iyo faak ila alimaam idaa kaana hadduu noqdo reebidda uu reebay idaa kaana hadduu ahaado daalika reebiddaas weliba yay imaamka naftiisu u bannaan tahay limaslaxati lmuslimiin dadka muslimiina dantooda guud ahaaneed buu u reebay wadaalika arrinkaasna liqowli hadalkii nebiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yidhi laa ima reebidu la reebaa ma jirto ilaa lilah eebba weyne maahaane walirasuulihi rasuulka maahaane axad kaloo reebi kala male kolka imaamuulmuslimiin baa rasuulkii booskiisii jooga idan waxaan ahayn dadkaa uma banaanow faqad afaada alxadiidu xadiidkii wuxuu kordhiyey annahu arrinka inuu yahay inuusan laysa u ahaanin liaxadin qofna an yaxmiya dhulsan inuu ka reebo ayaa xadiidku faa'iideeyey ila allah eebba weynaba maahaane oo tacaaliimtii islaamka iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ma ahaane aw khaliifatuhuma aliya rasuul khaliifkooda qof aan ahayn uma banaana dhul inuu ka reebo waa huwa khaliifka aliya rasuulka khaliifa alimaam waa ninka markaa talinaya kamaa yuufiid siduu xadiidka u faa ana alimaama imaamka naftiisu laa yaxmi dhul inuu reebaa ma banaana oo dadka ka reebo bikayri lmaslaxa dan waxaan ahayn uu uga reebo ma banaana maslaxadii alcaama guud ahaaneed ee oo dhan kuwada maslaxada ahayd maahane maslaxa markaa gaar ahaaneed looma reebi karo kolka almaslaxa alcaama hadday dantii guud noqoto maslaxa alcaama waa ka rajaxan tahay almaslaxa alkhaasa danta gaar ahaaneed ee qof leeyahay waxaa ka rajaxan dantii guud ahaaneed baa ka rajaxan lianna maa wixii kaana u ahaaday lilaahi eebbaweyne wa rasuulihi rasuulka wixii u ahaaday yunfaq waa la bixiyaa daa'iman mar la arkaba fi lmasaalix dan gudaheed baa lagu bixiyaa dantii alcaamati ee guud ahaanay kalkhumusiba wey xoolihii gaalada laga helaa la qaybinaya shan meel baa laga dhigmanaya markii shan meel laga kala dhigana meel baa aliya rasuul leeyihiin kamaa qaala caza anamaa hanimtum min shayin waana lilaahi khumusahu idaa khumuska eebatee la yeelayo inta guud baa lagu bixinayaayo masaajid baa lagu dhisaya madaarisaa lagu dhisaya jidad baa lagu samaynaya isbatalaa lagu dhisaya eeral baa lagu qodaya kolka maslaxada guud ahaaneed ee muslimiinta ayaa lagu bixiyaa dhankaasoo loo ila lianna maa wixii kaana uu ahaaday lilaahi eebbaweyne wa rasuulihii uu ahaaday yunfaq waxaa waa la bixiyaa daa'iman mar la arkaba fi lmasaalixi dana gudahood baa lagu bixiyaa dantii alcaamati ee guud ahaanaydu misaalkii kaalkhumus xoolihii khaniimadee gaalada laga helay khumuskoodii shan meel meesheed baa khumus la yida min alkhanaa'i gebagabadii gaalada laga helay iyo walfayi xoolihii gaalada ka noqday markaa fe naftiisu waa xoolo gaala ka soo jeeday laakiin sababka lagu helay baa kala duwan haniimo gabagaba iyo duulaan iyo shanfarood iyo calacal iyo raganimo xoolaha lagu helaa haniima la yidhaah ama alfay-u dagaal laguma helin gaaladii baa ka carartay kolkaa min alkhanaa'imi gabagabadii gaalada gacanta looga dhigay iyo walfay xoolihii gaalada kasoo noqday wa khumusi rikaasina waa lamidii kufaareedka khumuskiisii oo haddii intii meel la bujiye loogu tago maal gaala ku duugtay isna khumus baa laga bixinaya afarta qaybood ee hartayna dadkii meeshaa qotay baale kolka waa khumusi rikaas dii kufaareedka khumuskiisii wey wanaxwihaa wixii lamida faqad xamaa rasuulullah alla rasuulkiibaa ilaaliyey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye anaqi meel magaceeda naqi la yiraa baa nabiga dadweynaha u diiday wuxuuse u yeelay liibni wa khayliiljihaad jihaadka loo duulaya gaalada geelii ama fardihii loo fuuli lahaa ayaa lagu nafaqayn jiray imaamu bukhaari baa xadiidkeeda wariyey xadiidka iyo kii hore alaa ximaa ilaa lilaahi walirasuulih iyo xadiidkan dambe ee tilmaamaya nabiga inuu reebay meel la yira geeliya fardihii loo fuuli jiray jihaadku u reebay faqad xamaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ele rasuulkiibaa ummadda wuxuu ka saroo ka reebay annaqiica meeshana la yidhaah wixii ku yaalee daaqa ayuu nabiga dadka ka reebay liibili wa khayli iljihaad jihaadka fardihiisa iyo geeliisa dartood buu uga reebay kamaa xamaa cumaru say cumarna waa reebay radiallahu canhu eebbaweyne cumar xaggiisa raalliha ka noqde aaruban say cumar dadka ka reebay wa qiila lahu cumar waxaa loo yidhi fii daalika dhulkan maxaad dadka uga reebaysaa baa la yidhi faqaal cumaroo dadkii iska dhicinaya wuxuu yidhi almaalu maalullah maalka eebba weynaale waxa maa la yidhaah dhammaantii waalcibaadu cibaadullah addoommuhuna addooma eebba wey wallaahi wallah ayuu cumar yidhi laba goor buu dhaarta ku celceliyey eebbaweyne magicii baan ku dhaartay lowlaa maakii hadduusan ahayn uxmila la xambaaray calayhi korkiisa cumar fii sabiiliillah eebbaweyne jidkiisii maa xamiitu ma ilaaliyeen min alardi dhulka shibran taaka fii shibrin lagu dhuftay imaamu bukhaari baa xadiidka oo erayo kala awariyey markaa markuu dhulkii reebay buu yidhi xilka jihaadka ifuula darti haddayan ahayn inaanan celiyan celiyen taakaba allaha ka dhiga ama taaka taaka lagu dhuftay dhuftayba allaha ka dhigo ma celiyen markii lala hadlay oo dhulkii uu dadka ka reebay la yidhi maxaad uga reebi buu faqaale yidhi almaalu xoolaha wax loo reebaaye iyo kuwana reebee dhulka ku yaalla maalullah eebba weyne xoolihii wey waalcibaadu addoomaha loo danaynayaana cibaadullaahi eebba weyne addoomihii wey kuwa laga reebay kuwa loo reebay wallaahi baan ku dhaartay wallaahi baan ku dhaartay lowlaa maakii hadduusan ahayn uxmila la raray calayhi cumar korkii lagu raray fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeerideeda ma xamiitu haddaan cumar ahay ma ilaaliyeen min al arli dhul shibrantaa ka fii shibrin taa ka gudaheed lagu dhuftay saddex axkaamuhu dhulkan dadka laga reebay xugumyaal buu leeyahay lilxima dhulkii la reebay waxaa u sugnaatay axkaamun xugunyaal baa u sugnaatay hiya axkaamtii waxaa wey hawalankow laa yaxmi dhul ma diidi karo ilaa khaliifatulmuslimi muslimiinta ninka xukuman dhimanahayn oo dhulka dadka u diidi karaa male wa imaamuhum imaamu lmuslimiin muslimiinta ninka hogaaminaya horjoog ah wee madaxda animaan ahayn dhul dadkama reebi karo daliilkii waa soo marnay biqowlih hadalkii nabiga u daliila sal allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yihi laaxima reebid dhul la reebaayo ma jirto ilaa lilaahi eebba unbay u sugnaatay walirasuulihi eebba rasuulkiisayna u sugnaatay laba laa yuxmaa lama reebo min alardi dhulka ila almuwaad dhul aan lalahayn maahaane dhul laleeyahay lama reebi karo horaa loolaha kolkaa dhul aan weli la milkin ee madax bannaan weeye dhulka la reebaayo laa yuxmaa lama reebo min alardi dhul xaggii ila almuwaad dhulkan ma ahaane allatii muwaadka aan laysad ahayn milkan milki liaxadin qofna u ahayn saddex waxaa wey laa yaxmil khaliifatu ninkii khaliifkaa naftiisii dhulka ma reebo likhaasatin nafsihi isaga aw khaliifa in xoolihiisa u daaqaan uma reebi karo bal wuxuu reebayaa limasaalixi lmuslimiin muslimiinta danahooda alcaamati guud ahaaneed oo xoolaha ibilu sadaqa iyo xoolaha dadka ka dhaxeeya iyo xoolaha beledka reer magaalku leeyihiin ayuu leeyahay xoolihii waaweyna waa in duurkaa la aadiyo laakiin kolba waxaan laga maarmin ee ama la dhaansado ama irmaanka shaaha lagu cadaysta daaqaaya amaa xoolihii weynaa waxaan dan guud ahayn uma sameeyo laa yaxmil khaliifa khaliifa dhulkii ma seero likhaasati nafsihi naftiisa gaar ahaaneynteed uma seero bal limasaalixi lmuslimiin muslimiinta dantoodii buu u seeraa alcaama guud ahaanadu afar yulxaqu waxaa lagu haleeshiinayaa bilqiyaasi jaangooye lagu haleeshiinayaa maa wixii ay taxmiihi dowlatu dowladdu min bacdi aljibaali buuraha qaarkooda litanmiyati alashjaari geedihii inay kobciso fi lkhaabaati hownka inay geedihii ku kobciso oo fa yudar waa la dhowrayaa fii daalika arrinkaasaa la fiirinaya ka gadaal fa idaa kaana hadduu ahaado buuraha dadka laga reebay mid xaqiijinayo sugaya hadduu noqdo maslaxatan tan raajixatan culus lilmuslimiina u sugnaatay aqarat alxukuumatu way qiraysaa calaa daalika arrinkaa korkiisa waidaa baana hadduu caddaada annahu reebitii buurihii la reebay adarra inuu dhibay bilmuslimiin muslimiinta inuu dhibayba hadday sugnaato caddaato oo walam yuxaqiq uusan xaqiijinin lahum muslimiinta faa'iidatan waxdana raajicatan culus falaa tuqiru xukuumada sugi maysa caleyhi korkiisa id laa ximaa reebid uma sugnaanin ilaa lilaahi walirasuulihi mahanow yulxaqu waxaa la haleeshiyaa bilqiyaas jaangooye lagu haleeshiyaa maa wixii ay taxmiihi dowlatu dowladdu wixii ay reebto min bacdi iljibaal buuraha qaarkooda bitanmiyati ilasjaad geedaha inay bataan filkaabaati hawdka ku bataan fa yudar waa la fiirinaya fii daalika arrinka fa idaa kaana hadduu ahaado reebidda buuraha dadka laga reeba yuxaqib mid xaqiijinaya maslaxatan dan raajixatan culus lilmuslimiina u maslaxaha aqarat alxukuuma dowladdu way sugi calaa daalika arrinkaa korkiisa waidaa baana hadduu caddaado annahu buurihii la reebay hadar inuu dhibayo lilmuslimiin dadka muslimiina uu dhibayo hadday adaato walam yuxaqiq uusan u xaqiijinayn lahum muslimiinta faa'iidatan waxdan iyo maraxa rajacatan weliba culus falaa tuqiru xukuumadu sugi mayso calayhi dhulkii buurihii la reebay id laa reebid uma sugnaan ilaa lilah eebba maahaane axad kale dhulka ma reebi karaayo walirasuulihi waxaan hayn ma reebi karaayo sala allahu calayhi wasalama sidee looga reebi karaayaa dhulkao dhanba ee badadku uu sameeyey kamaa qaala casa min qaa'il waalarda wadacahaa lilanaam dhulka eeba wuxuu u dejiyey dadka dartii kolkaa dadkii dadkii dartii dhulka loo dejiyey lagama reebi karo ilaa dan weyn maahaane waalarda wadacahaa lilanaam hamow eebba u yihi huwa aladii khalaqa lakum man fi lardi jamiican wasakhara lakum man fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu marka iyagaaba dhulka loo sameeyey marka danguud iyo maamul hadduusan jirin ninku amar ku taaglayn karaayo ma jiro fasalkii afraad baa meeshaa ku dhamaatay alfaslu alkhaamisu fasalkii shanaad fii jumlati axkaam axkaam badnan gudaheed ayuu u fasal yahay oo ilaa sagaal maado oo fiqhiya ayaa fasalkan shanaad gudihiisa iman doonta alfaslu casharkii alkhaamisu ee shanaad fii jumlati axkaamin axkaam badan gudaheed ayuu u fasal yahay wa fiihi waxaa ku sugan tiscu mawaadiin sagaal maadaa ku sugan shaaficmaa idinku dabadi waa la ogaan doonaa khamis ayay qorone khamis miya wa fiihi waxaa ku sugan tiscu mawaadin maadayaal sagaala ah ku sugan almaadatu luulaa maadada sagaalaad fi lqardi ama ahdii gudaheedii bay u maado tahay kow tacriifuhu tacriifu alqardi amahda tilmaanteedii waxaa weeye alqardu lafdiga qardi la yiraa luqatan xagga af carbeedka huwa alqadcu goyn qarada ugu goyin wixii la gooyaa qardi la yiraa sidaasay ku tahay afka carabiga luqa ahaan qardu goyn wa sharcan xagga sharciga qardi waxaa lagu yiraahdaa dafcu maalin maal dhiibidiisa liman qof loo dhiibo yantaficu ka faa'iidaysana bihi maalka uma ka gadaal yariddu wuxuuna qaadbadelaku badela almaal muddaa loo qabanaa kun koo riyaalaa la siina kunkan riyaal qaadee ka faa'iideysaa laleeyahay intaasoo bilood ka gadaalna waa iska keenaysa kunkii waa ka faa'iideysanaa dantiisuu ku gudana kunkii bedelkeeduu ku keenaa muddadii loo qabtay sharcigana saasaa qardi lagu yiraa qardi haddii la yiraa iyo dayn haddii la yiraa wa isla meeshii wa sharcan xagga sharciga islaamka waxaa qardi lagu yiraa dafcu maalin xoolo dhiibidooda liman qof loo dhiibo yantaficu ka faa'iidaysanaa bihi maalka uma ka gadaal yaridu naqa badalahu badelkiisii wadaalika kaasna ka an yaquula waa inuu yira muxtaajun qof baahan baa liman ule yasixu tabarucuhu samafalidiisu qofay asaxayso qofkaa tabaruciisa asaxaya waa kuma alcaaqilu albaaligu lmukhtaaru qof waxgarada qaangaara arrinta isaga doortay ayaa hadlaya wuxuu la hadlayaa qof kaluu leeyahay amaahi kana wuxuu leeyahay waa ku amaahiyey kaa yaquula waa inuu yiraa muxtaajun mid dhib qaba waa ka daynka qaadanaya ayaa lima wuxuu oranaya yasixu tabarucuhu waxbixidiisu ay asaxayso caaqil baaliga lama raba sabi lama raba majnuun lama rabo mukrah la dirqiyey kolkaa nin caqiloo baali waa mukhtaara ayuu wuxuu u yihi aqribnii amaahi aw aslifnii salaf iyo qadli waa isku mid kada kun riyal min maalin ka mida aw mataacin ama dalab oo wuxuu ku bakeeri si suuqaan geysanaya bakeeriyaashii aw xayawaanin ama dibigaan buuran saan ku gashanayaa ma midkuu markaa u baahan yihi uu min maalin aw mataacin aw xayawaanin ama xoola nool ama qalab ama waxaasuu yidhi maal muddatan iusii muddaadii qabani bil laba saddex afar uma ka gadaal ariduhu qarnigii waa naqaayaa calayka korkaagaan ku naqaayaa waayo afcaalkii kalena waa yuuyi waa ku amaahin waxaa meeshaas xudis mudus mudan marka saan oo kale waxaa laisu amaahina qur-aanka aayadda ugu dheer buu kaga hadlay diinka aayadda qur-aanka aayad ahaan ugu dheer ayaa diinka looga hadlay marka aayadda qoriyay sheegtay awal idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh waa kow horta waa in la qora laba markhaati aayadii sheegtay wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum ilmo lama rabe laba odayoo akhyaara alla waca inkaanaan kun riyaal daymina ogaada akhyaaray waa la qora intaa waxay aayadda ku dartay weliba raan haddana wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban fa rihaanu maqbuuda waxaasa daynkii liisugu daray muran iyo dood dhexda lala dagaalamaya maa xufida fara wamaa kutiba qarra haddaan wixii la qorin markhaatina loo yeelin wixii maanta berri waa la ilooba ka gadaal waxaa imaanaysa kunay ahayd ma ahayn muddada bilay ahayd ma ahayn gurigayga igu keenaan ku iri ima dhihin iisoo doonaa ballanka ah mashaakilkaasaa dhacay marka waa inaan la sahlani annaga dayn qaadashada waa naqaan laakiin waxaan kale ma naqaan wuxuu ku leeyahay kun riyaalisi kolkaad tidhaahda bal rasiidii kon ama markhaati ama ah kada haa tahay maad ileedahay iska bahaysa daynkaagana ma rabe saad ii dhigi kartaa markhaati iyo qoraal iyo rasiid iyo aniga maatuugi war diintaa qabtay kun nin riyaal os qof leeyahay haddaad la tagta rabtaay waxay ku yeeli warqad aada laba saartoo tiraay anigu hebel hebela hebel hebel ka qaatay lacag kun riyaala daynay ugu tahay waxaan bixin doonaa maalin fulaan meeshaasaan ugu keeni doonaa intaasaa kula culus ma aho kun riyaalna waa rabtaa oo qof leeyahay marka inuu maantana kaa qaatay berina ku murmiyuu rabaa oo kula dagaalamo kolka awaamirteeba waa in loo hogaansamo idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu amar wey wastashiduu shahiidayni min rijaalikum amar wey fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataan xataa haddii laba nin la waayo hal nin iyo laba naagood ha ahaadeeno an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma luqra marka qur-aanka mashaakilka insan dhicin buu sii xaliya marka daa'iman waaba dambaadeyinkii lakala qaataa hadhowna farqaha liisku dhega yaan la yeelin waxaa khilaafka shareecada ah dhibaatadoo dhan soo jiida haddii shareecada lagu socdo khilaaf bau imaanayaba laba xukmuhu qardiga xukumkiisa alqardu amaahdi mustaxabun waa la ammaanay binisbati firin lilmuqridi ka wax ammaaninaya sunnay u tahy maxaa jira min baabi tacaawun cala albiri wa taqwow manba lidii yuqridu llaha qardan xasananaa soo aroortay man nafasa can akhiihi kurbatan min kurabidiinaa soo aroortay idan qofkaa wax beeniyey qof muslima oo dhibanu dhib ka fayday kolka arrin wanaagsan alqardu amaahdii mustaxabun waa la jeclaystay diin ahaan binisbati fiirin loo fiiriyaa lagu jeclaystay lilmuqribi ka wax amaahinaya daliilkiina waaba kan biqowlihi eebbaweyne hadalkiisa u daliila tacaalaa korahaye uu eebba yidhi man ruux waa kumaadaa kaas waa kuma waa ka kala rabo alladii kii oo haddaad qof miskiin oo muslim oo walaalka muxtaaja wax siisay adigoo ilaah wax amaahiya lagaa dhigay kolka ilaah keeniddan la keenay ayaa tashjiic amaahdii la dhiirigelinaya ku sugan maxaa yeelay awalan wax ilaah wax amaahiyey marka lagaa dhigay damaanaa lagu siiyey waxaagii ma lumayin ilaa ilaah baad amaahisay midkaana alla dartii aada wax u amaahisay ajrigaagii waa diyaar waxaagiina waa helaysaa sababta marka ilaah meesha la keena ilaah amaahdaadana uma baahna waxna maada maahinine laakiin tacaaliimtii islaamkeed fulisay aanin ilaah wax kule lagaa dhigay meeshaa damaaniyo kalsooniyaa lagu siiyey inaan waxaagu lumaynin man waa kuma adaa qofkaas waa kuma alladii kii waa kuma yuqridu allah eebba weyne amaahina qardan ama xasana wanaagsan qardi xasana maxaa la yihaa kolkaad maal xalaala qof muxtaaja siisid ilaah daraaddiina u siisid wax faa'iidiya dulsaariya danna aadan kalahayn qardi xasanay noqonaysa kolkaasaa la sheegay ajrigii oo la yihi fa yudaacifuhu ilaahna waa laablaabayaa lahu qofkii wax amaahiyey ee badartii wuxuu amaahiyey ilaahaa u laablaabaa walahu maca almudaacafa laablaabkaas la jiridiis wuxuu leeyahay ajirun abaalgud eebbo kariimu wanaag badan ayuu leeyahay wa qowli nabiga hadalkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama man nafasa qofka fayda can akhiihi walaalkiisa muslimka xaggiisa kurbatan dhibaata ka fayda min kuraabi dunyaa adduunyada kurbayaalkeedii kamida nafasa allaahu ilaaha ka fayda canhu xaggiisa kurbatan dhibaato eebba ka fayda min kurabi yowmi alqiyaama qiyaamada maalinteeda maalintaa sidooyinkooda lamida taas waxaa weeye markii la fiiriya ninkii wax amaahinayey amaa midka la amaahina maxay u tahay wa amaa binisbati fiirin lilmuqtaribi ka wax amaahday loo fiiriyo fa huwa amaahda waa banaantahoo mubaaxun xalaal waaye laa xaraja dhib fiihi gudihiisa kuma sugan marka adiga mubaaxun bay kuu tahay haddaad ka maaranta adofto wax ka wanaagsan male haddaad ka maaranto inaad iska dhaafto wax ka fiican male xil iyo mashaakilaa ku fuulay dhibaatadii aada faydaysay mid lamida ah korkaaga fuushay wa amaa binisbati fiirin lilmukhtaridi ka waa macamaaday loo fiiriyo fa huwa qardiga jaa-isun waa bannaan yahay mubaaxun xalaal wey laa xaraja dhib fiihi gudihiisa kuma sugna idqad istakrada oo waxa uu xamaasaday rasuulullah eebaweyne rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye bikran qurbac yar ama bakran qurbac yaruu nabiga amaasaday min alibili geel kamida waradda wuxuu nabiga naqeys ku guday jamalan riti khiyaaran wanaagsano afar jir iyo shan jira wa qaala wuxuuna nabiga yidhi inna min khayri innaas dadkuwa ugu fiican waxaa ka mida axsanahum dadka kuwan ugu wanaagsan qadaa'an maas gudid oo maasta la gudo iyo daynka layska baxsho qofka ugu wanaagsan baa dad ugu khayr badan inna min khayri dad kuwa ugu khayr badan waxaa ka mida axsanahum dadka kuwa ugu wanaag badan qadaa xagga dayn bixinta saddex shuruuduhu amahdibaa shuruud leh shuruudulqardi amahda shardiyaalkeeda hiya kow waxaa weeye an yacrifa an yucrafa in la yaqaan qadru lqardi amahda intay dhan tahay waa in la yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa bikaylin hadday makiir kaana wasfuhu tilmaamihiisa wa sinuhu dacdiisa in kaana hadduu waxa la amaahanayahay xayawaanan wax nool haduuya saddex anyakuuna alqarbu amaahdu waa inay ka timaada miman ruu xaggiisa yasixu uu suuragalaayo tabarucu sabafalidiisii saqiir lama rabo majnuun lama rabo qofaan wax lahayn lama rabo waayo isku dardarmay lama rabo qofkaan bixina deynka waa inuu yahay qof caadi ah mutlaqu tasarufa taabaguda waa inuu yahay qof wax maamuli karaa lama an alqarbu amaahdu waa inay ahaato miman ruu xaggiis waa inay ka ahaato yasixu uu asaxayo tabarucuhu waxbixintiisa falaa yasixu ma asaxo qardigii miman qof xaqiiqa ma asxo laa yamlik anan milkinin oon wax milkin karin waa addoon oo kale waa saqiir oo kale waa qofka majnuunka oo kale qofaan mutlaqu tasaruf ahayn een wax milkin karin kama asxo walaa min gayri rasiidin sasiih malhalays dawdar ah wuxuu amaahinaana ma asagaan bahan lahayn walaa min hayri rasiidin qof suuban oo rasiidoo xoola dhaqaalaysa kayrkii qardigii lagama ogola afar axkaamu qardiga axkaamule bilqardi axkaamun wax amaahintii xukum yaalay leedahay hiya axkaamtaas maxaa kamida ilaa shanay gaaraysa awalan ayum laka waa in lahanto alqardu amaadi bilqabdi guddoomid oo kolkii qofkan qofka uu amaadi u dhiibay waa inuu guddoomo kii wax la amaahiyey gacanta hadduusan ku dhigin oon guddoomin qardigii ma asi ayum laka waa in lahantoo la milkiyo alqardu amaadi waa in la milkiyo lagu hantiyo famataa goorta uu qardigii guddoomo amaadii hadduu guddoomo cos gacanta ku dhiga almustaqrib kii waxa maahanayay hadduu guddoomo cos gacanta ku dhigo malakahu qardigii waa hantay wa asbaxa qardigii wuxuu noogay fii dimatii qoortiisuu fuulay waa lagu leeyahy daqiiqadas haddii laga xado ama laga caqdigii waa laazimay waa lagu leeyahay dimadiisuu waase intuu guddoomay ka gadaan intuusan guddoomin maya famataa goortii qabadahu uu daynkii guddoomo ama qardigii hadduu guddoomo almustaqridu kii amaah qaadanayay malakahu qardigii waa milkiya wa asbaxa qardigii wuxuu noqdaa fii dimatihi dimati lmustaqridi kan wax amaahday qoortiisa ayuu fulaan ama ha banaan ilaa ajalin madal qabideed lagu ammaahdo wey intay labadooda ku heshiiyaan maanta aniga daynkiiyaan qaatay markan wakhtigaas la joogaan guda waa bannaan tahay wa kownihi bannaan kownuhu qarnigii inuu ahaadana bannaan biduuni ajalin ama wa kownu lqardi amaada ahaanteeda biduuni ajari ay madan la-aan ahaato axsanu ka wanaag badan oo in muddo la qabtoo la xadidoo la yihaah shamaadkay keeni wixii waxaan keenaa bisha ramadaan kowgeeda iidaan keenaa nabad wa haddii laakiin muddadaba laga dhaafo oo war waxaan qaadee ku dangudee markiis ilaah kuu keen la ha kasii fiican maxaajee ninkii muxtaajkaa miskiinka muslimka walaalkaa ee waxlaa aada u dhimrisay marka dhimirsigaasna waa fiican yahay yajiisu lqardu amaahaa banaan ilaa ajali madal qabideed lagu ammaahdo wa kownuhu kownu lqardi amaahdii ahaanteeda biduuni ajalin madal la-aanteed ay ahaataana axsanu ka wanaag badan madasha lima liajli ma kii ah u daliila fiihi ama hadaan madasha lahayn gudaheeda ku sugano min alirfaaqi irfaaqi dhimrina bilmustaqribi kii wax maahanayay ee muxtaajkaha ah loo dhimriyey saddex in baqiyat ilcaynu hadday cayntii baaqi ahaato kunkii riyaale la isamahiyey nafteediyaa taalla kamaa kaanad siday ahayd yowmaaliqtiraab ama qaadashada maalinteeda siday ahayd ay weli baaqi ku tahay hudad iyadiyaa la naqas ninkii markuu deenkii qaadas guriga kunkii riyaal la tegey gurigiisii faraj alla u furu ugu tegey ma u baahanin kunkii riyaalba meeluu iska dhigay waa ka maarmay farajkii iyo maalkii dibada ah looga keenu isaga adeegtay iyadii nafteedii iyuu naqa goorta muddadii la gaaro laakiin wain takayarat hadday doorsoonto amaahdii cayntii lisamaahiye ee doorsoontay doorsoonkii siyaadiya nusqaanba waa noqonaa binaqsin walaxaa ka dhinmay aw ziyaadatin walaxaa ku darmay markaasi radda wuxuu naqaayaa kii wax amaaday mislaha iyadii wax lamida in kaana hadday tahay lahaa haddii daynta masalun uu usugnaaday wax lamida wax lamida ah hadday leedahay wixii lamiduhu naqa wixii misliyaada wailaa hadday masal lahaynay mutaqawim tahay faqiimataa qiimigeediiu naqa wixii masala masalkiisaa la naqa wixii mutaqawima qiimigiisaa la naqa ilaa waxna qiimiguu leey waxna wax lamidoo masalu leeya wixii waxaana lamida ah, isagii naq lacaguu ahay lacagaa lamida ah, lacagtii naq wailaa waa wax mutaqawima dhar oo kale wa intuu joogaad naqi in baqiyat ilcaynu hadday cayni baaqi noqoto kamaa sidii ku baaqi noqoto ay kaanad caynta ahayd yowma alistiraab amaasiga maalintiisii siday hadday ku baaqi noqoto rudad iyadiyaa la naqa ee wain takhayarad hadday doorsoonto cayntii laysamaahiyey binaqsin walaxaa ka dhidmay aw ziyaadatin walaxaa ku darmay wuxuu naqaa mustakrilkii wax maasaday midlaha rujta waa la dhihi karaa waxaa la naqaa midluha in lamida in kaana lahaa masalu hadday wax masal la tahay lacaga ahayd lacagtiia lamida wailaa haddaan wax lamida jirin ay mutaqawim tahay faqiimatuha maalinkii lasamaahiye qiimigay joogtaa la naqa maray ahayd toban shilinay joogtay tobankiiyaa la in kaana alqarbu amahdii hadday ahaato laa ma-uunata kharaj fii xamlihi qaadideeda kuma sugna jaaza waxaa banaan wafaauhu amaahdii oofinteeda fii ayi makaan meel kasta gudaheed lagu oofiyo araada almuqridu uu doono qofkii wax amaahiyey wailaa kulfay u baahan tahay fa inahu waxaa wey lam yalzam inaasan ku dhagaynin almuqtarib kii uu xamaasaday wafaahuhu oofintiisa fii kayri mawdicihi amaahda booskii lagu guddoomay kayrkii gudihiisa waxaan la kala amaaday hadhow la isu gudaa kulfa haddayaan ku baxaynin maxaa ka mida shilimaadu ahay kolkaas shilimo jeebkaan lagu qaadaa wax kulfaa oy keenayiin male laakiin haddii masagahay gaadid lagu qaadiyo xamaalunama sooma haddii marka waxaan la amaahda la gudaa ee la amaaday hadduusan kharaj iyo kulfiya dhibaato keenaynin meel alla meeshii la rabaa lagu gudi karaa laakiin hadduu kulfa leeyahay ninkii amaahsaday kharaj kale lagu male daynkiyaa lagu leeyahay meeshuu amaahda ku qaatuu ku bixina ee odagii wax ka amaahday ma jooge jidduu kaaga amaaday asaga hadda madiina jiraa madiine uu gey madiine baabuur fulay baabuurkii konton riyaala lagu raaco marka aniga jidaanku dhiibaa wixii kharaja iguma laasimaayo wixii kharaja iguma laasimaayo waxaa taaska gaara heshiiska hor haddii lagu daray jidaan lagu kala qaatay daynka laakiin ninkan wuxuu yihi ogaaw madiinaan u badnaayo ama deganahay madiinaad iigu keeni diin ugeyna in kaana alqarbu ama hadii hadday noqoto laa ma iyo kharaj isbeesa haddayaan ku sugnayn fii xamlihi xamli lqardi ama hada xambaarideeda gudaheeda haddaan kharaj ku sugnayn jaaza waxaa banaan wafaa-uhu daynkii gududiisa la bixiyo intee lagu bixinaa fii ayi makaan meel fii kaa gudaheeda u araada almuqridu kii waxa maahiyey rabo aa lagu siina kulfa male meeshay ahayd waxaan kaa qabay madiinahan kaaga qaatay jiddaan wada joognaa waa hebeesadii laakiin haddii badar ahaa ad inta igu siiso aniga ma xamaalkii bixina xaggaad keeni wailaa haddaan wax kulfaa hadday kulfa ku sugan tahay fa inahu arrinka waxa weeye lam yalzam inaysan waajib ku ahayn almuqtarida kii waxa maasday waxaan waajib ku ahayn wafaa-uhu daynta gudideeda fii kayri mawdicihi mawdici alqardi amaahda hooskeeda meelaan ahayn gudaheed lagu dhiiba laasimkuma aha shan yaxrumu waxaa xaaraama ayu nafcin dheefcidaylkeed yajuruhu uu soo jiido alqarb amahdi lilmuqridi kii wax amaahiyey wixii ay dheefi ugu jirta oo dhan xaaraamu ayu qardin jara nafcan fahuwa riban marka hadduu ninkii wax amaaniyeyba uu deyntan faa'iide ka faa'iidaysana waxaas wax banaan ma aha meeshaan ninkaan miskiinka wax daymana ninkaan wax daymana ee miskiinka aloo danaynaayay adiga ajiraad leedahay waxaagiina waa lagu soo naqaa muddo ka bacdi ajiraad leedahay intaas weeye ninkaaga amaahda dhiiba intaas weye adiga dantaada yaxrumu waxaa xaaraama ayu nafcin dheef idaylkeed xaaraam waa dheefkaasoo yajuru lqarbu amaahi ay jiido hu dheefka lilmuqribi kii wax amaahiyey ay dheefu jiido sawaan waxajina kaana biziyaada hadday wax ku darmaysa amaadii ay fi lqardi biziyaadatin korarsiiyo fi lqardi ama haday ku darantay ribo aada aw bitajwiidihi tajwiidi lqardi ama adi waa xumayd haddii lakala qaadanayo waa la wanaajiyey aw binafcin dheer akhara kale kharaja ka baxsay can ilqardi ama adi xaggeedii ka baxsan in kaana daalika arrinka hadduu yahay bishardin hadduu yahay shardi lagu heshiiyey watawaadu-in hadduu yahay iswaafaqid baynahumaa dhexdooda wey haddaan laakiin shardi baan laga dhigin ninkaa ninka daynuu warsaday wuxuu yihi walaalo waa dhibqabaa kun riyaalisi kunkii riyaal waa ku dayna iisoo naq ninkaa ninka buu ahaa dhibaatadu qabayna waa ogaa muddadii haddii la gaaray uu kunkii boqol ku soo daray nina ku soo dar ma dhihin sarbiyo heshiisna kuma iman isagaa yihi ninkan wixii wax ugu dar waxbataa diinta kama qabto samafal madax banaan kuma iman lama shardinin laguma heshiini wey sawaan kaana biziyaadatin ayaa korarsiima fi lqardi ama hadii la kordhiyey aw bitajwiidihi tajwiidi lqardi ama hadoo xumaydoo la wanaajiyey aw binaqin aakhara dheef kale kharaja ka baxay can ilqardi ama hadii xaggeedii ka baxday in kaana daalika hadduu yahay arrinkaa dheeftaa ee qofkii wax amaahiyey galaa watawaadu'in heshiis la galay baynahumaa ka amaahiyaha iyo ka amaahqaataha dhaxdooda wey amaa idaa kaana hadduu noqdo mujarada ixsaanin samafal baraxla min almuqtarili kii wa amaahsaday asamafal amaahdii u kordhiyey falaa ba'sa dhibi ma jiro taa waatan soo marnay oo nabiga neefku amaaday uu neef ka fiican bixin jiray ida acdaa rasuulullah eebba weyne rasuulkii baaba siiyey sala allahu calayhi wasamala sala allahu calayhi wasalama wuxuu bixiyey jamalan fiti buu nabiga bixiyey khiyaaran ka wanaag badan qurbici yaraa laba jirka ah buu saddex jir afar jir ku guday ilacda waa siiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama jamalan fiti khiyaaran wanaagsano sabaaciyan afar waqaal wuxuuna yidhi ina min khayrinna dadka u ogwana badan waxaa kamida axsanahumka dadka ugu fiican qoodla aan waxgudiso almaadatu thaaniya fasalkiisanaan maadadiisii koobaad waa ka faraxaanay qardi yahay maadada labaadna wadica wa wadica xool la isu dhiibto xoolaha la isu dhiibtiyo howlaha imaanaana maadadana looga hadla almaadatu maadadii athaaniyatu labaad fi lwadiica alaab isaga tegiddi maal isaga tegiddi maal iyo maacuun iyo alaab iyo kutub aa qof qof uga tagtay isaga tegidaasaa wadiica la yihaa almaadatu taaniya maadadii labaad fi lwadiica wax isku dhaafashadii gudaheeday u maada tahay kow tacriifuhaa wadiica tilmaanteedii waxa way wadiicatu maa yuda wixii laga tagay ee yutraku wixii laga tago oo qofuu qof agtiis uga tagto min maalin xoolaa wakayrihi aan xoolo ahayno dhar iyo alaabiyo kutuba wuxuu uga tegay ladaaman qof agtiisuu uga tegay yaxfaduhu u ilaaliya liyarudahu uu uga tegay darteed inuu naqo ilaa muwadicihi qofkii uga tagtay uu u naqo mataa dalabahu goortuu yilaa wadiicad uga tago mankaasoo yaxfaduhu ilaalinaya liyarudahu inuu naqo ilaa muwadicihi kii uga tagtay uu u naqo mataa goortii u alabahu wixii si weydiista wey laba xukmuha alwadiicatu maal isaga tagashadii mashruucatun waa la jideeyey biqowlillah eebba weyne hadalkiisaaba lagu jideeyey tacaalaa eebba korahaye uu yihi falyu qofka utumina ka la aaminee la wadeeca dhigtay ha guto amaanatahu wixii lagu aaminay agtiisa la dhigtay looga tegay wa qowlihi eebba weyne hadalkiina case eebba addoommadii ka adka wajalla weynaaye uu yihi in allaaha eebba weyne ya'murukum haddaad addoommadii tihiin ilaah wuxuu idin faraaya an tu-aduu inaad gudatiino alamaanaati amaanayaalka ilaa ahliha dadka aada u gudatiin wa biqowli rasuulka qowlkiisiina waa lagu jideeyey ah, rasuulka qowlkiisa sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu rasuulka yihi adil amaana amaana gudo ilaa man qof u gudo itamanaka ku aaminay walaa takun ha dhagrin man qofkaanaka ku dhagray marka aayaadkii ammaanada cadaynaya iyo axaadiistii ammaanada uu shiikhaan wadiicadii u daliishaday arag sheekha fahmigiisa siduu daqiiq u yahay idil wadiicatu wixii la isaga teganayay min jinsi lamaanaati ammaanayaal nooceed ay ka mid tahay marka haddii wadiica laga cabiriyo haddii ammaano laga cabiraba isku mid waayo idil wadiicatu wax isaga tegidii wax la isaga teganaye min jinsi lamaanaati ammaanadii noocyaalkeedii ay ka mid taho ammaanada aada u tiro badan oo guda weyn xuquuqda ilaahiyati addoommahaba waa soo gelaysa wax ka maqanba male kolka alkulfatu sharciya wixii awaamir iyo nawaahi ah ilaahiyo addoommada ka dhexeeyey ama addoommada ka dhexeeyey ama addoommada baynahu wa bayna nafsihim sidee nadarka ka dhexeeyey waxaasoo dhanba magaca ammaanaday soo galayiin wasadaqa allahu fii qowlih inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnahaa waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuulan id ilwadiicatu min jinsi lamaanaati wa xukmu lwadiica wadiicada xukunkeedii yakhtalifu waa kala gedisan yahay biikhtilaafi alaxwaal xaalyaal qabidoodu u kala gedisan yahay oo ammaanada markii qofkan wadiicada uu ku dhiibto aqbalka wadiicada inuu waajib noqdo suno noqdo karaahad noqdo xaaraam noqdo ah intaba laga yaabaa axkaamulkhamsa markaa galaysa waxaan lagu wadiica dhiganaa qof ammaano gelinaa adiga inba hadduusan jirin waajibu wadanka ammaanadii iyo insaaniyadii iyo islaamnimadiiyaa ka dhamaatay kolkaa qof la arkaba wixii loo dhiibo waa dayaca ama waa dhunjina wax aaminoon adiga ahayn lama hayo waajibay kugu tahay markaas haddii qofkaa fiican la hela iska dhaaf haddii dadka kale aada adiga dhaanta laakiin dad kala jiraana sunnay noqonaysa waxba haddaan ilaalin karin oo aada shaksiyo diin iyo lahayn ama tabarba lahayn adigoo curyaan indhala arigaan haddii la ii dhaqaale waa kaaga tagta intees qof indhala ari ka gaara waxaas wax banaan maaha marka saasay isu khilaafi wa xukmulwadia wadiicada xukumkeedii yakhtalifu wa iskhilaafaya biikhtilaafi alaxwaal dadka xaaladihiisa iskhilaafidoodu isu khilaafa oo faqad yakuunu inuu hadaa la arkaa qabuuluha wadiicada aqbalitaankeeda waajiban mid waajibo cala almuslim qofka muslima korkiis ku waajiba wadaalika markuu waajiba fii maa ida dara hadduu baahdo weeye ilayhi qofkan wax la wadeeca dhigana ee wadiicada loo dhaafaa muslimun qof muslima ah u baahday fii xifdi maalihi maalkiisa ilaalintiisiiyuu u baahday bian lam yajid waa inuusan muslimkii heli karin man yaxfidhu qof maalkii u ilaaliya lahu isaga oo siwaahu midkaan uu kor taagan yahay kasoo haray kolka kaas inuu aqbalo uu ilaaliyo war muslim kale male wixiina waa iga dayacmaayeen magacaa jiriye ii qabo ammaano alaabti aan kugu imaado markaasoo kale waajibay noqoni waqad yakuunu wadiicada aqbalkeedii inuu ahaadaa la arkaa mustaxaban mid la jelaystay maxaa wey fii maa idaa dalaba minhu hadduu xaggiisa ka dalbo oo kale xifdu shayin shay ilaalintii wahwa isagana yastacnis midkaan ilaali laleeyahay wuxuu dareemayaa min nafsihi naftiisa xaggeeda wuxuu ka dareema alqudrata awood calaa alxifdi calaa xifdihi xifdi shay shaygan ilaalintiisa korkeed inuu awoodu dareemaya sunno wey id haadaa kaas oo haddaad wixii aada ilaalin karta aada ii ilaaliso min baabi tacaawun isgacansiin baabkeeduu kamid yahay cala albiri samafal korkiis laysku gacan siiyo alma'muuri laysfaray bihi tacaawunka fii qowlihi tacaala laysku faray watacaawanuu isgargaara cala albiri samafal korkii wataqwa alla ka cabsi isku gargaara waqad yakuunu inuu ahaada alla arkaa qabuulu lwadiica wadiicada aqbalideeda makruuhan mid la nacay wadaalika kaasna fiima <clears throat> kii gudihiisii wey idaa kaana shaksu haddii qofku yahay xaajizan mid tabarbeelay can xifdiha xifdi lwadiica wadiicada ilaalinteedaba haddaadan karin xaqoota ku geliyay saddex axkaamuha axkaamulwadiica wadiicadii xugumyaalkeedii kow an yakuuna waa inuu ahaado kullun mid la arko min almuwadi'i kan wax wadiico dhigana waalmuwadda'i cindahu agtiisa la dhigana isim faacil isim mafcuul an yakuuna waa inuu ahaado kulun mid la arko min almuwadi'i isim faacil kan wax wadeeca dhigana wax ka taganayo wa waalmuwada'i isim mafcuul wa kan looga tagana wax cindahu agtiisa looga tagana wixii mas-uuliyad wey kan wax ka tegay iyo kan looga tegay labadaba mukalafan caqil baaliga oo mukhtaara inuu ahaado wey rashiidan xoola dhaqaalaysi inuu yahay oo falaa yuwadacu sabiyu waalmajnuun ilma yar iyo nin waalo wax lama wadaaca ma dhiganayin falaa yuwadic marka falaa yuwadic ma wadaaca dhigtaan asabiyu ilma yar wadica ma dhigan karo xagga astixgelina waalmajnuun mid waalana wax ma dhigan karo meel walaa yuudacu lamana dhigto cindahumaa agtooda laba waxa wey laa damaana gudis ma jirto cala almuwadaci cindahu kii agtiisa la wadeeca dhigtay wixii hadday agtiisa ku dhintaan oy lumaan gudi mahaa idaa talifat hadday dhimato alwadiica wadiicadiyaa dhimatay neefaa ninkan looga tegay neefkiyaa dhintay kutubaa loo loo dhiigtay kutubtii waa gubatay laakiin aboor hadduu amlku intuu dhigo soo luguma idaa talifat ilwadiica hadday wadiicadii dhimato biduuni tacaddin xadgudub la-aantii ay dhimato minhu min almuwadaci cindahu agtiisa aw tafriidin gaboodfal daliilkii waa kan liqowli hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa damaana gudisi ma aanin calaa mu'taman qof la aaminay korkiis wax laga gudsanayo ma jiraan iyo wa qawli hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi nabiga man uudica qofkii la wadeeca dhigay wadiicatan falaa damaana calayhi gudis korkiisa ma ahaanin saddex likullin midla arka kii wax ka teganayay waalmuwadaci cindahu kii agtiisa looga tagayo wuxuu leeyahay radul wadiica wadiicadii naqideeda mataa markii uu shaaa doono oo waa caqdi laazimu darafayn ma aha waa jaa-isu darafayn nin walba waa ka bixi karaa markuu rabo wey oo sidii markaa ijaaradii ama baaci ama guurkii lamid maaha likulin mid wuxuu leeyahay min almuwadici kii wax ka teganaye waalmuwadaci cindahu kii agtiisa looga teganaye radulwadiica wadiicadii naqideeda mataasaa goortuu rabo oo intuu maanta ka reeb berri waxaagi waa kawaa dhici karaa afar laa yajuusu ma banaana lilmuwadaci cindahu kii agtiisa wax lagu dhaaftay waxaan u banaanayn an yantafica inuu ku dhaqmo bilwadiica wixii looga agtegay biayi wajhin sina kuma banaana min wujuuhi nafci ka faa-idaysi wadiicalkeeda ma banaana ilaa biidni saaxibihaa wadiicada ki ilaahay ogolaashadiisaba ma ogiya iyo waridaahu rida lmuwadiic kii wax wadiica dhigaaye raalinimadiisa ma aanaysan ida ikhtulifa haddii laysku maandhaafo fii radi lwadiica wadiicadii naqideeda oo almuwadaci cindahu waa kuu dhiibule waa kuu keenay kii kalena iima keenin maxaa la falaa faalqowlu hadalka lagu kala baxaa qowlulmuwadaci cindahu kii agtiisa waxa la wadeeca dhigay qowlkiisa aa lagu kala baxa biyamiinihi daartiisa ninkii wax looga tagaa laleeyahay ihi adaa wax lagu dhiibay xilka aduu ku fuulay agtaaday wax yaaleen daarahe ilaah magaciisa ku dhaaro hinaad ninkii muwadicaha ah wixiisii u naqday ilaa an yaatiya almuwadiu kii wax wadiica dhigee wax ka tagtay inuuba la yimaado maahaane bibayinatin markhaati cad tusbit ay markhaatigii sugayso cadami radiha wadicadii naqideed la-aanteed ilayhi ila almuwadici loo naqiyo afar kayfiyatu kitaabatiha caqdi la qoraayay leedahay kow suuratu kitaabati liidaaci wadiica dhigashada suura waa waxaa la dhiga aqara fulaanu hebel wuxuu qiray annahu qabama inuu guddoomay oo watasallama uu ka qabtay min fulaanin hebel mablag kada boqol riyaalu ka qaaday calaa sabiili iidaac wadeeca dhigasho jidkeed korkeed uu uga qaaday asharcigii loo nisbeeyey multaziman isagoo ballan qaaday xifda haadihi lwadiica wadiicadaasoo taasa ilaalinteeda iyo wasawniha wadiicadii dhowrideeda fii xirji mislihaa wadiicada waxa lamida weelkiisa gudihiisii lagu dhowro wasawniha wadiicadii dhowrideeda fii xirji mislihaa wadiicada iyo wax lamida weelka lagu ilaaliyo gudihiis inuu ku dhowra filmakaan meel gudaheed aladii meeshu amarahu uu asaga faray almuwadicu kii wax uga teganayay ayalaaha inuu wadiicadii dhiga fiihi gudihiisa waxadara almuwadic kii wax wadaaca dhiganayeyna waa yimid almadkuuru la sheegay wasadaqa waa rumeeyey calaa daalika arrinkaas korkiisa atasdiiqa rumayn asharciya loo nisbeeyey uu rumeeyey taasi waa dhiibidii kii markii uu naqaa kolka wadiicadii uu naqayaa qoraalay u baahanta waa kan qoraalkii asagana ba waa kitaabatu radi naqida wadiicada la naqa qoritaankeedii waa kana aqara fulaanun hebel wuxuu qiray anahu isaga inuu qabada guddoomo watasallama gacanta ku dhigay min fulaan qofka hebel la yihaa maa qadar lacag mablaguhu yoolkeeda sidaa boqol riyaalu yihi qablan guddoomid sharciyan loo nisbeeyey wasaara daalika boqolkii riyaal waa ahaato ilayhi muwadicay u ahaatay wabiyadihi gacantiisuu dhakab ku yihi waxawsatihi jeebku ku riday wadaalika waxaas uu qaatayna huwa alqadru waaye boqol riyaal aladii qadarka kaana alqaabidu uu ahaaday kan hadda guddoomay oo muwadi ah almadkuuru la xusay awdacahu mid wadaca dhigay cinda almaqbuuli minhu muwadacu cindahu kii la wadaca dhigay agtiisa uu awal dhigtay waay qabla taariikhihi taariikhi raddi intaan la naqin horteed kanuu ag yaalay walam yuakhir ma dambeeyo lahu lilmuwadici min daalika qadarku wadica dhiga boqolka riyaal shay-un riyaal ugama dhinna qalla yaraaya aw kasura badnaya wasadaqahu waxaa rumeeyey addaaficu kii dhiibaayey oo muwadacii cindahu ahaa ama maqbuudu minhu ahaa almadkuuru la sheegay waa rumeeyey calaa daalika arrinkaas korkiisa tasdiiqan rumayn sharciyan loo nisbeeyey waxay dhammaystirantay daalika arrinkaas baa dhammaaday meeshaasuuna ku dhammaaday bitaariikhi kada taariikhda markay intaas joogtay ay arrintaas dhammaato lagu kala baxay halahaasaa la dhiga wixiina waa laysu naqaa marbana intuu ku dhammaaday wallaahu aclam وأتباعه ومن والاه أما بعد cashirkan cashirkii boqol toban iyo labow wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socdee ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu ku jirnay baabkii shanaad oo baabulmucaamalaat becdaynu maraynay waxaynu joognay alximaa alxima waxaa weeye dhul dadka intiisa badan laga reebo marka danta guudna loo reebo dhalkaasaa la yidhaahdaa alxima ama waa la seeray ama dadka waa loo reebtay maslaxal caamayna u reebtay alximaa seerkii wey ama sharmadii ama reebidii awalan tacriifuhu tacriifu alximaa ximaa tilmaanteedii waxaw alximaa huwa alardu dhulbaa xima la yihaa almawaa ee dhintay markaasaa tuxmaa la reebay min aracyi daaqid la daaqa fiihaa ardada gudaheeda ayaa dadkii laga reebay liyakfur inuu bato darteed ushuha ama usbuha cawskeeda inuu bato fatar fatarcahaa ay markaa daaqdo arladii bahaa'imu xoolo khaasatan gaar ahaanedi xoolihii dowladda daaqisa dhulkaasaa sidiisa saaxiibeen la yihaa tacriifuhu tacriifulximaa ximaab tilmaantiisu waxaa wey alximaa huwa alardu dhul wey almuwaatu dhintay waa dhul aan lalahayn mawaa maxaan lagu haynin cidlahna ayaan jirin kolkaasaa tuxmaa la reebaa min arracyi daaqi baa laga reeba fiiha ardada gudaheeda la daaqo waxaa looga reebayaa liyakfur inuu bato darteeda ushbuha cawskeedii inuu bato ka gadaal fataraha ay markaa kadib daaqdo bahaa'imu xoolo khaasatan gaaraanedu raba xukmuhu xukmulcima xukunkiisii laa yajuusu ma banaana liaxadin qof dadka kamida uma banaana an yaxmiya inuu u diido ka reebo dadka min alaraadi dhulalyaal araadigii alcaama guud ahaaneed lilmuslimiina uu sugnaatay diraacan dhudhun iyo faagtara wax ka badan inuu dadka ka reeba ma banaana ila alimaam ninka talinaya maahaan idaa kaana hadduu ahaado daalika imaamka naftiisa sababku dhulka dadka uga reebay limaslaxati almuslimiin dadka muslimiina dadka danahooda darteed inuu iga reebo maahane qofaan isaga ahayn uma banaana laa yajuusu ma banaana liaxadin qofna waxaanan u banaanay an yaxmiya qof inuu reebo min alaraadi dhulalyaal alcaamati guud ahaaneed lilmuslimiina uu sugnaatay diraacan hal dhudhun dadka inuu ka reebo mahe iyo faak ila alimaam idaa kaana hadduu noqdo reebidda uu reebay idaa kaana hadduu ahaado daalika reebiddaasi weliba yay imaamka naftiisu u bannaan tahay limaslaxati almuslimiin dadka muslimiina dantooda guud ahaaneed buu u reebay wadaalika arrinkaasna liqowli hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiye uu nabiga yidhi laa ima reebidu la reebaa ma jirto ilaa lilah eebba weyne ma ahaane walirasuulihi rasuulka ma ahaane axad kaloo reebi kala male kolka imaamulmuslimiin baa rasuulkii booskiisii jooga idan waxaan ahayn dadkaa uma banaanow faqad afaada alxadiidu xadiidkii wuxuu kordhiyey annahu arrinka inuu yahay inuusan laysa u ahaanin liaxadin qofna an yaxmiya dhultag inuu ka reebo ayaa xadiidku faa'iideeyey ilalah eebba weynaba maahane oo tacaaliimtii islaamka iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ma ahaane aw khaliifatuhuma aliya rasuul khaliifkooda qof aan ahayn uma banaana dhul dad inuu ka reebo waa huwa khaliifka aliya rasuulka khaliifa alimaam waa ninka markaa talinaya kamaa yuufiid siduu xadiidka u faa-iideynayo ana alimaama imaamka naftiisu laa yaxmii dhul inuu reebaa ma banaana oo dadka ka reebo bikayri lmaslaxa dan waxaan ahayn uu uga reebo ma banaana maslaxadii alcaama guud ahaaneed ee muslimiintao dhan u maslaxada ahayd maaane maslaxa markaa gaar ahaaneed looma reebi karo kolka almaslaxa alcaama hadday dantii guud noqoto maslaxa alcaama waa ka rajaxan tahay almaslaxa alkhaasa danta gaar ahaaneed ee qof leeyahay waxaa ka rajaxan dantii guud ahaaneed baa ka rajaxan lianna maa wixii kaana u ahaaday lilaahi eebbaweyne wa rasuulihi rasuulka wixii u ahaaday yunfaq waa la bixiyaa daa'iman mar la arkaba fi lmasaalix dan gudaheed baa lagu bixiyaa dantii alcaamati ee guud ahaanay kal khumusiba wey xoolihii gaalada laga helaa la qaybinaya shan meel baa laga dhigmanaya markii shan meel laga kala dhigana meel baa aliya rasuuleeyihiin kamaa qaala caza min qaa'il waclamuu anamaa hanimtum min sida khumuska ee basee la yeelayo inta guud baa lagu bixinayaayo masaajid baa lagu dhisaya madaarisaa lagu dhisaya jidad baa lagu samaynaya isbatalaa lagu dhisaya eelal baa lagu qodaya kolka maslaxada guud ahaaneed ee muslimiinta ayaa lagu bixiyaa dhankaasoo loo ila lianna maa wixii kaana uu ahaaday lilaahi eebba weyne warasuulihii uu ahaaday yunfaq waxaa waa la bixiyaa daa'iman mar la arkaba fi lmasaalixi dana gudahood baa lagu bixiyaa dantii alcaamati ee guud ahaanaydu misaalkii kaal khumuus xoolihii khaniimadee gaalada laga helay khumuuskoodii shan meel meesheed baa khumuus la yida min alkhanaa'i gebagabadii gaalada laga helay iyo walfayi xoolihii gaalada ka soo noqday markaa fe waa xoolo gaala ka soo jeeday laakiin sababka lagu helay baa kala duwan haniimo gabagaba iyo duulaam iyo shanfarood iyo calacal iyo raganimo xoolaha lagu helaa haniimo la yidhaah ama alfay-u dagaal laguma helin gaaladii baa ka carartay kolkaa min alkhanaa'imi gabagabadii gaalada gacanta looga dhigay iyo walfayi xoolihii gaalada kasoo noqday wa khumusi likaasina waa lamidii kufaareedka khumuskiisii oo haddii intii meel la bujiye loogu tago maal gaale ku duugtay isna khumus baa laga bixinaya afarta qaybood ee hartayna dadkii meeshaa qotay baa le kolka waa khumusi likaas dii kufaareedka khumuskiisii wey wanaxwihaa lamida faqad xamaa rasuulullah alla rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye annaqi meel magaceeda naqi la yihaa baa nabiga dadweynaha u diiday wuxuuse u yeelay liidni wa khayliiljihaad jihaadka loo duulaya gaalada geelii ama fardihii loo fuuli lahaa ayaa lagu nafaqan jiray imaamu bukhaari baa xadiidkeeda wariyey xadiidkan iyo kii hore aa laa ximaa ilaa lilaahi walirasuulih iyo xadiidkan dambe ee tilmaamaya nabiga inuu reebay naqiic meel la yira geel iyo fardihii loo fuuli jiray jihaadku u reebay faqad xamaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alle rasuulkiibaa ummadda wuxuu ka sharoo ka reebay annaqiica meesha la yihaa ah, wixii ku yaalee daqa ayuu nabiga dadka ka reebay liibilii wa khayli iljihaad jihaadka fardihiisa iyo geeliisa dartood buu uga reebay kamaa xamaa cumaru say cumarna waa reebay radiallaahu canhu eebaweyne cumar xaggiisa raalliha ka noqde aaruban buu say cumar dadka ka reebay wa qiila lahu cumar waxaa loo yidhi fii daalika dhulkan maxaad dadka uga reebaysaa baa la yidhi faqaal cumaroo dadkii iska dhicinaya wuxuu yidhi almaalu maalullah maalka eebbaweynaale waxa maal la yidhaah dhammaantii waalcibaadu cibaadullah addoommuhuna addooma eebbawey wallaahi wallah ayuu cumar yidhi laba goor buu dhaarta ku celceliyey hebaweyne weyne baan ku dhaartay lowlaa maakii hadduusan ahayn uxmila la xambaaray calayhi korkiisa cumar fii sabiilillah eebbaweyne jidkiisii maa xamiitu ma ilaaliyaan min alardi dhulka shibran taaka fii shibrin lagu dhuftay imaamu bukhaari baa xadiidka oo erayo a wariyey markaa markuu dhulkii reebay buu yidhi xilka jihaadka ifuula dartii haddayan ahayn inaanan dhulba taaka taakaba allaha ka dhige ama taaka taaka lagu dhuftay dhuftayba allaha ka dhigo ma eliyen markii lala hadlay oo dhulkii uu dadka ka reebay la yidhi maxaad uga reebi buu faqaala yidhi almaalu xoolaha wax loo reebaayey iyo kuwa la reebee dhulka ku yaalla maalullah eebba weyne xoolihii wey waalcibaadu addoomaha loo danaynayaana cibaadullaahi eebba weyne addoomihii wey kuwa laga reebay kuwa loo reebay wallaahi baan ku dhaartay wallaahi baan ku dhaartay lowlaa maakii hadduusan ahayn uxmila la raray calayhi cumar korkii lagu raray fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda maa xamiitu haddaan cumar ahay ma ilaaliyeen min al arli dhul shibrantaa ka fii shibrin saaka gudaheed lagu dhuftay saddex axkaamuhu dhulkan dadka laga reebay yaal buu leeyahay lilxima dhulkii la reebay waxaa u sugnaatay axkaamun yaal baa u sugnaatay hiya axkaamtii waxaa wey hawalankow laa yaxmi dhul ma diidi karo ilaa khaliifatu lmuslimi muslimiinta ninka xukuma imanahayn oo dhulka dadka u diidi karaa male wa imaamuhum imaamu muslimiinta ninka hogaaminaya horjoog ah wee madaxda aan nimaan ahayn dhul dadkama reebi karo daliilkii waa soo marnay biqowli hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yidhi laaxima reebidhu dhulla reebaayo ma jirto ilaa lilaahi eebba unbay u sugnaatay <coughs> walirasuulihi eebba rasuulkiisayna u sugnaatay laba laa yuxmaa lama reebo min alardi dhulka ila almuwa dhul aan lalahayn maahaane dhul laleeyahay lama reebi karo horaa loolaha kolkaa dhul aan weli la milkin ee madax bannaan weeye dhulka la reebaayo laa yuxmaa lama reebo min alardi dhul xaggi ila almuwa dhulka maahaane allatii muwaadka aan laysad ahayn milkan milkii liaxadin qofna u ahayn saddex waxaa wey laa yaxmil khaliifatu ninkii khaliifkaa naftiisii dhulka ma reebo likhaasati nafsihi isaga aw khaliifa in xoolihiisa u daaqaan uma reebi karo bal wuxuu reebayaa limasaalixi lmuslimiin muslimiinta danahooda alcaamati guud ahaaneed oo xoolaha ibilu sadaqa iyo xoolaha dadka ka dhaxeeya iyo xoolaha beledka reer magaalku leeyihiin ayuu leeyahay xoolihii waa weyna waa in duurkaa la aadiyo laakiin kolba waxaan laga maarmin ee ama la dhaansado ama irmaanka shaaha lagu cadaystaa daaqaaya amaa xoolihii weynaa ee horweynki iyo waxaan dan guud ahayn uma sameeyo laa yaxmil khaliifa khaliifa dhulkii ma seero likhaasati nafsihi naftiisa gaar ahaaneynteed uma seero bal limasaalixi lmuslimiin muslimiinta dantoodii buu u seeraa alcaama guud ahaanadu afar yulxaqu waxaa lagu haleeshiinayaa bilqiyaasi jaangooye lagu haleeshiinayaa maa wixii ay taxmiihi dowlatu dowladdu min bacdi aljibaali buuraha qaarkooda litanmiyati ilashjaari geedihii inay kobciso fi lkhaabaati hawnka inay geedihii ku kobciso oo fa yudar waa la dhowrayaa fii daalika arrinkaasaa la fiirinaya ka gadaal fa idaa kaana hadduu ahaado buuraha dadka laga reebay mid xaqiijinayoo sugaaya hadduu noqdo maslaxatan dan raajixatan culus lilmuslimiina u sugnaatay aqarat alxukuumatu way qiraysa calaa daalika arrinkaa korkiisa waidaa baana hadduu caddaada annahu reebidii buurihii la reebay abaara inuu dhibay bilmuslimiin muslimiinta inuu dhibayba hadday sugnaato caddaato oo walam yuxaqiq uusan xaqiijinin lahum muslimiinta faa'iidatan waxdana raajicatan culus falaa tuqiru xukuumada sugi maysa caleyhi korkiisa id laa ximaa reebid uma sugnaanin ilaa lilaahi walirasuulihi mahanow yulxaqu waxaa la haleeshiyaa bilqiyaas jaangooye lagu haleeshiyaa maa wixii ay taxmiihi dowlatu dowladdu wixii ay reebto min bacdi iljibaal buuraha qaarkooda bitamiyati ilasjaad geedaha inay bataan filkaabaati hawdka ku bataan fayudar waa la fiirinaya fii daalika arrinka faidaa kaana hadduu ahaado reebidda buuraha dadka laga reebay yuxaqib mid xaqiijinaya maslaxatan dandan raajixatan culus lilmuslimiina u maslaxaha akharat alxukuuma dowladdu way sugi calaa dalika arrinkaa korkiisa waidaa baana hadduu cadaado annahu buurihii la reebay adar inuu dhibaayo lilmuslimiin dadka muslimiina uu dhibaayo hadday cadaato walam yuxaqiq uusan u xaqiijinin lahum muslimiinta faa-iidatan waxdan iyo maraxa rajacatan weliba culus falaa tuqiru xukuumadu sugi mayso calayhi dhulkii buurihii la reebay id laaxima xima reebid uma sugnaan ilaa lilah eebba weyne maahaane axad kale dhulka ma reebi karaayo walirasuulihi waxaan ahayn ma reebi karaayo sala allahu calayhi wasalama sidee looga reebi karaayaa dhulkoo dhanba eebba dadku uu sameeyey kamaa qaala casa min qaa'il waalarda wadacahaa lilanaam dhulka eebba wuxuu u dejiyey dadka dartii kolkaa dadkii dadkii dartii dhulka loo dejiyey lagama reebi karo ilaa danweyn maahaane waalarda wadacahaa lilanaam raxmow eebba u yihi huwa aladii khalaqa lakum man fi lardi jamiican wasakhara lakum man fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu marka iyagaaba dhulka loo sameeyey marka danguud iyo maamul hadduusan jirin ninku amal ku taaglayn karaayo ma jiro fasalkii afraad baa meesha ku dhammaad alfaslu alkhaamisu fasalkii shanaad fii jumlati axkaam axkaam badnan gudaheed ayuu u fasal yahay oo ilaa sagaal maado oo fiqiya ayaa fasalkan shanaad gudihiisa iman doonta alfaslu casharkii alkhaamisu ee shanaad fii jumlati axkaamin axkaam badan gudaheed ayuu u fasal yahay wa fiihi waxaa ku sugan tiscu mawaadiin sagaal maadaa ku sugan raabic maa idinku dabadi waxaa la ogaan doonaa khaamis ayay qorone khaamis miya wa fiihi waxaa ku sugan tiscu mawaadin maadayaal sagaala ah ku sugan almaadatu luulaa maadada sagaalaad fi lqardi ama haddii gudaheedii u maado tahay kow tacriifuhu tacriifu alqardi amahda tilmaanteedii waxaa weeye alqardu lafdiga qardi la yiraa luqatan xagga af carbeedka huwa alqadcu goyu qarada wuu goyin wixii la gooyaa qardi la yiraa sidaasay ku tahay afka carabiga luqa ahaan qardu goyu wa sharcan xagga sharciga qardiga lagu yiraahdaa dafcu maalin maal dhiibidiisa liman qof loo dhiibo yantaficu ka faa'iidaysana bihi maalka uma ka gadaal yaaridu wuxuuna qaad badela ku badela almaal muddaa loo qabanaa kunkoon riyaalaa la siina kunkaan riyaal qaadiya ka faa'iidaysaa la leeyahay intaasoo bilood ka gadaalna waa iska keenaysa kunkii waa ka faa'iidaysanaa dantiisuu ku gudana kunkii bedelkeeduu ku keenaa muddadii loo qabtay sharcigana saasaa qardi lagu yiraa qardi haddii la yiraa iyo dayn haddii la yiraa wa isla meeshii wa sharcan xagga sharciga islaamka waxaa qardi lagu yiraa dafcu maalin xoolo dhiibidooda liman qof loo dhiibo yantaficu ka faa'iidaysanaa bihi maalka uma ka gadaal yarudu naqa badalahu bedelkiisii naqa wadaalika kaasna ka an yaquula waa inuu yira muxtaajun qof baahan baa liman uleh yasixu tabarucuhu samafalidiisu qofay asaxayso qofkaa tabaruciisa asaxaya waa kuma alcaqilu albaaligu lmukhtaaru qof waxgaarada qaangaara arrinta isaga doortay ayaa hadlaya wuxuu la hadlayaa qof kaluu leeyahay iamaahi kana wuxuu leeyahay waa ku amaahiyey kaa yaquula waa inuu yiraa muxtaajun mid dhib qaba waa ka daynka qaadanay ayaa liman wuxuu oranaya yasixu tabarucuhu wax bixidiisu ay asaxayso caaqil baaliqa lama raba sabi lama raba majnuun lama rabo mukrah la dirqiyey kolkaanin caqilo baali waa mukhtaara ayuu wuxuu u yihi aqribnii amaahi aw aslifnii salaf iyo qadli waa isku mid kada kun riyaal min maalin kamida aw mataacin ama qalab oo wuxuun ku bakeeri si suuqan geysanaya bakeeriyaashii qaalwe aw xayawaanin dibigaan buuran saan ku gashanayaa ma midkuu markaa u baahan yihi uu weydiinayo min maalin aw mataacin aw xayawaanin ama xoola nool ama qalab ama waxaasuu yidhi maal muddatan iusii muddaadii qabani bil laba saddex afar uma ka gadaal ariduhu qarnigii waa naqaayaa calayka korkaadaan ku naqaayaa waa iyo afcaalkii kalena waa igu waa ku amaahina waxaa meeshaas xudis mudus mudan marka saan oo kale waxaa la isu amaahina qur-aanka aayadda ugu dheer buu kaga hadlayday aayadda qur-aanka aayad ahaan ugu dheer ayaa deynka looga hadlay marka aayadda qoriday sheegtay awal idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh waa kow horta waa in la qora laba markhaatii ayadii sheegtay wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum ilmo lama rabe laba oday oo akhyaara alla waca ninkaanaan kun riyaal daymina ogaada akhyaaray waa la qora intaa waxay aayadda ku dartay weliba raan haddana wain kuntum calaa safari walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda waxaa sadaynkii liisugu daray muran iyo dood dhexda lala dagaalamaya maa xufida fara wamaa kutiba qarra haddaan wixii la qorin markhaatina loo yeelin wixii maanta berri waa la iloobaa ka gadaal waxaa imaanaysa kunay ahayd ma ahayn muddada bilay ahayd ma ahayn gurigayga igu keenaan ku idhi ima dhihina iisoo doonaa ballanka ah mashaakilkaasaa dhacay marka waa inaan la sahlanin annaga dayn qaadashada waa naqaan laakiin waxaan kale ma naqaan wuxuu ku leeyahay kun riyaalisi kolkaad tiraada bal rasiidii qoraba markhaati ama ah kada haatuugaa tahay maadi leedahay iskaba haysa daynkaagana ma rabe saad ii dhigi kartaa markhaati iyo qoraal iyo rasiid iyo aniga maajuubi war diintaa qabtay ku nin u riyaal bas qof leeyahay haddaad ma tagta rabtaay waxay ku yeeli warqad aada laba saartoo tiraay anigu hebel hebela hebele bal ka qaatay waxaa kun riyaala daynay ugu tahay waxaan bixin doonaa maalin fulaan meeshaasaan ugu keeni doonaa intaasaa kula culus ma aho kun riyaalna waa rabtaa oo qof leeyahay marka inuu maantana kaa qaatay berina ku murmiyuu raba oo kula dagaalamo kolka awaamirteedu waa in loo hogaansamo idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu amar wey wastashiduu shahiidayni min rijaalikum amar wey fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataan xataa haddii laba nin la waayo hal nin iyo laba naagood ha ahaadeeno an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahumaa luqra marka qur-aanka mashaakilka inta dhicin buu sii xaliya marka daa'iman waa badan baadooyinkii lakala qaataa hadhowna farqaha liisku dhega yaan la yeelin waxaa khilaafka shareecada ah dhibaatadoo dhan soo jiida haddii shareecada lagu socdo khilaaf lama imaanayaba laba xukmuhu qardiga xukumkiisa alqardu amaahdi mustaxabun waa la ammaanay binisbati firin lilmuqribi ka wax amaahinaya sunna uta maxaa jira min baabi tacaawun cala albiri wa taqwaa manba ladii yuqridu allaha qardan xasanana soo aroortay man nafasa can akhiihi kurbatan min kurabi dunyaa soo aroortay idan qofkaa wax deemiyey qof muslima ah oo dhibanuu dhib ka alqardu amaahdi mustaxabun waa la jeclaystay diin ahaan binisbati fiirin loo fiiriyaa lagu jeclaystay lilmuqridi ka wax amaahinaya daliilkiina waaba kan biqowlihi eebbaweyne hadalkiisa u daliila tacaalaa korahaye uu eebba yidhi man ruux waa kumaadaa kaas waa kuma waa kee kala rabo alladii ki oo hadaad qof miskiin oo muslim oo walaalka muxtaaja wax siisay adigoo ilaah wax amaahiya lagaa dhigay kolka ilaah keenidan la keenay ayaa tashjiic amaahdii la dhiirigelinaya ku sugan maxaa yeelay awalan wax ilaah wax amaahiyey marka lagaa dhigay damaanaa lagu siiyey waxaad ima lumaayiin ilaa ilaah baad amaahisay midkaana alla dartii aad waxu amaahisay ajrigaagii waa diyaar waxagiina waa helaysaa sababta marka ilaah meesha la keena ilaah amaahdaadana uma baahna waxna maada maahinine laakiin tacaaliimtii islaamkeed fulisay aanin ilaah wax kule lagaa dhigay meeshaa damaaniyo kalsooniyaa lagu siiyey inaan waxaa waxaagu lumaynin man waa kumaadaa qofkaas waa kuma alladii kii waa kuma yuqridu llah eebbaweyne amaahina qardan ama xasana wanaagsan qardi xasana maxaa la yidha kolkaad maal xalaala qof muxtaaja siisid ilaah daraaddiina u siisid wax faa'iidiya dulsaariya danna aadan kalahayn qardi xasanay noqonaysa kolkaasaa la sheegay ajrigii oo la yihi fa yudaacifuhu ilaahna waa laablaabayaa lahu qofkii wax amaahiyey eebbadartii wuxuu amaahiyey ilaaha u laablaabaa walahu maca almudaacafa laablaabkaas la jiridiis wuxuu leeyahay ajirun abaalgud eebbo kariimu wanaag badan ayuu leeyahay wa qowli nabiga hadalkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama man nafasa qofka fayda can akhiihi walaalkiisa muslimka xaggiisa kurbatan dhibaata ka fayda min kuraabi dunyaa adduunyada kurbayaalkeedii kamida ah, nafasa allaahu ilaaha ka fayda canhu xaggiisa kurbatan dhibaato eebba ka fayda min kurabi yowmi alqiyaama qiyaamada maalinteeda maalintaa sidooyinkooda lamida taas waxaa weeye markii la fiiriya ninkii wax amaahinayey amaa midka la amaahina maxay u tahay wa amaa binisbati fiirin lilmuqtaribi ka wax amaahday loo fiiriyo fa huwa amaahda waa banaantahoo mubaaxun xalaal waaye laa xaraja dhib fiihi gudihiisa kuma sugna marka adiga mubaaxun bay kuu tahay haddaad ka maaranta adobto wax ka wanaagsan male haddaad ka maaranto inaad iska dhaafto wax ka fiican male xil iyo mashaakilaa ku fuulay dhibaatadii aada faydaysay mid lamida ah korkaaga fuushay wa amaa binisbati fiirin lilmukhtaridi kow waa macamaaday loo fiiriyo fa huwa qardiga jaa-isun waa bannaan yahay mubaaxun xalaal wey laa xaraja dhib fiihi gudihiisa kuma sugna idqad istaqrada oo waxa uu xamaasaday rasuulullah eebaweyne weyne rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye bikran qurbac yar ama bakran qurbac yaruu nabiga amaasaday min alibili geel kamida waradda wuxuu nabiga naqeys ku guday jamalan riti khiyaaran wanaagsano afar jir wa qaala wuxuuna nabiga yidhi ina min khayri innaas dadku waa ugu fiican waxaa ka mida axsanahum dadka kuwan ugu wanaagsan qadaa'an maas gudid oo maasta la gudo iyo daynka layska baxso qofka ugu wanaagsan baa dad ugu khayr badan ina min khayri innaas dad kuwa ugu khayr badan waxaa ka mida axsanahum dadka kuwa ugu wanaag badan qadaa-an xagga dayn bixinta saddex shuruuduhu amahdii baa shuruud leh shuruudulqardi amahda shardiyaalkeeda hiya kow waxaa weeye an yacrifa an yucrafa in la yaqaan qadru lqardi amahda intay dhan tahay waa in la yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa bikaylin hadday makiin